raximah llahu tacaala wuxuu baabaysan doonaa arrimo kala duwan waxuu soo qadimi doonaa shuruudii salaada oo laba u qaybsamaysa shuruudu sixa iyo shuruud ulwujuub wuxuu ku bilaabi doonaa shuruudda shuruudul wujuubka ah cidda ay salaada ku waajibto wuxuu ku xigsiin doonaa oo markaa qeybtan uga horeysa kitaabu asalaa uu baabka uga dhigay uu kaga maarata ama cubaanka uga dhigay uu kaga hadli doono waxaa ku soo xigi doona shuruuddii ahayd shuruud sixa oo dhowr baab uu musanifku raximah اllahu tacaala u caqidi doono mawaaqiidda salaada wuxuu u samayn doonaa baab gaara sidoo kale waxaa iyada kasii farcami doona mawaaqiidda salaada baabkii adaanka oo waqtiga ku xidhan wuxuu ku xigsiin doonaa baabu satr اlcawra oo isa shuruud صaxiixiya wuxuu ku xigsiin doonaa baabu طahaaraةi اlbadani wالthawbi wa mowdic الصalaaة wuxuu ugu dambeynsiin doonaa shuruuddaasi baabu istiqbaali alqibl kolkuu musanifku shuruudda ka baxo waxa uu gudageli doonaa inuu ka waramo qaabkii salaadu ay u dhacaysay oo shuruudda ayaa dee ka horeysa markii shuruuddii la xasiliyo kadib baa salaadii lala imanaya marka shuruudii buu ku bilaabay kolkuu shuruudda ka baxana wuxuu ka hadli doonaa sidee loo tukadaa qaabkaase loo tukanayo maxaa waajiba maxaase sunnaa iyadana laba baab ayuu israacin doonaayo baabu sifati asalaa iyo baabu furuudi salaati wa sunanuha labadaas markaa way is hoosgelayaano dee waa kayfiyadii salaada qaabkii salaada loo tukanayey iyo sidoo kale kayfiyadii xaggii xukunka maxaa waajiba maxaase sunaa intaa markuu ka baxo musanifku raximah llahu tacaala waxa uu gudageli doonaa inuu ka waramo haddana salaada sunnaha ah oo taa hore laga warramay dee salaaddii guud ahaan way ahayd walow waxyaalaha qaarkood sida mawaaqiido kale de ay faralkii gaar ku yihiin iyo shuruudulwujuubka iyo laakiin haddana dee sifatu salaadka waa la wadaagay salaaddii markaa taawucii iyadana in qaybaheedii la sheego maadaama faralkii halkaa lagu soo sheegay ayuu ka warrami doonaa intaa markuu sheego wuxuu u gudbi doonaa salaadda wixii khalal ku yimaada axkaantiisii deetana wuxuu halkaa kaga warrami doonaa salaadda maxaa jabiya wuxuu kaga warrami doonaa sujuudu lagu kabeeyey khalal dhaca wuxuu ka warrami doonaa saacadihii aan salaada la ogolayn oo dee khalalka salaada ku imanaya iyaduna kamida culamada qaarkoodna saacaadkaa salaada aan la ogolayn xaggan mawaaqiidda ayay keenoo dee awqaaddii bay calaaqa la leeyihin marka qaarkoodna halkaasay ku sheegaan musanifkuna raximah llahu tacaala waxyaalaha khalalka salaada dhexdeeda dhacaya uu kaga warramay abwaabtaas ayuu raaciyu xagga dambe kaga daray markaa kadib wuxuu u gudbi doonaa sheekhu raximah llahu tacaala salaadaha gaarka ah sida salaadii jumcada salaaddii jamaacada oo ku bilaabi doono baab dhan maarata u caqidi doono weliba abwaab iyada ay hoos iman doonaan baabu salaati اljamaca baabu sifat اlaima baabu mowqif imaam alimaami wاlma'muum intaasoo dham waa salaaddii jamaacaday khuseeyaan wuxuu ka warrami doonaa baabu salaati اlmariid qofkii xanuunsanayay maadaama isaguna axkaam gaara leeyahay baab buu u caqidi doonaa salaat lmusaafirkii iyadana baab buu u caqidi doonaa salaatulkhawfkii iyadana baab buu u caqidi waxaanu raacin doonaa sidii caadada culamada madhabkuba ay ahayd axkaamtii libaaska oo iyaduna halkaa dee calaaqalo lahayd kadib salaadii jumcada ayuu musanifku raximah llahu tacaala iyadana laba baab baabu salaati aljumuca iyo baabu hay-ati اljumuca ayuu caqidi doonaa kadib salaat اlciideyn ayuu baabkeeda u caqidi doonaa salaat اlkusuuf sidoo kale salaat اlistisqaa salaat ljanaazadii oo lagu khatimayo iyada kitaab dhan ayaa de ay noqonaysaa axkaamtii janaaistoo dhan ayaa halkaa lagu sheegi doonaa salaaddii keliya laga warrami maayo kitaabu salaati اjanaa-is eh, eh, kitaabu اljanaa-is ayuu ugu dambaysiin doonaa in sha allahu isaga oo ilaa lix baab u caqidi doona axkaamta janaasada idan cinwaankan koowaad oo kitaabu axkaami salaad ah waxaa lagaga waramayaa waxa weeye waa shuruud اlwujuub salaaddu maxay ku waajibtaa sidoo kale wuxuu ka warrami doonaa salaadda haddii qofku uu waktigeeda ka saaro xukunkiisu waxa uu noqonayo qofkii salaada ka tegey shuruudulwujuubkii marka la garto qofkii haddaba salaaddii waajibtay tukan waayey bal isagana xukunkiisa halkanuu musanifku raximah اllahu tacaala uu kaga warrami doonaa shuruudulwujuubku guud ahaan waxay noqonayaan afar shardi albuluuqu wاlislaamu wاlcaqlu wاطahaara qofku inuu qaangaar yahay qof aan qaangaar ahayn salaaddu kuma waajibto ilmihii yaraa qofkii aan qaangaarka ahayn salaaddu kuma waajibayso se waay waxaa ku waajibaya ciddii ka mas-uulka ahayd haddii ilmahaasi uu toddoba jir gaadho oo mumayisu iyo wax kala garanayo in salaaddii ay faraan cidday ku waajibaysana isaga inoo sheegi doonaan halkaasaynu ku arki doonaa insha allahu tacala dadka ay noqonayaan toban jir haddii ay gaadhaanna in lagu uleeyo haddii ay salaadii la iman waayaan waxaa kaluu sheekhu sheegi doonaa insha allahu tacaala halkan inagu warrami doonaa haddii qofkii ay dhacdo inuu isagoo salaadii ku jira qaangaadho ama isagoo salaaddii tukaday weli waktigiina uu joogo haddii uu qofku qaan gaaro bal xukunkiisu muxuu noqonaya waxaa kale oo uu tilmaami doonaa shardigii labaad oo islaamka ah gaaladii labay u qaybsamayaan kufaar asliyiina dad gaalnimada u dhashay iyo dad murtadiin oo dib ka gaaloobay kuwaa dib ka waa ku waajib laakiin qofkii gaalnimada u dhashay gaalnimo asliya ah, ku sifaysnaa kaasi salaaddii lagama doonayo hadduu soo islaamo soo qalee la odhan maayo laakiin murtadku hadduu markaa soo islaamo toobad keeno soo qalee baa la odhanayaa salaadihii waqtigii riddada ku dhaafo shardiga saddexaad ee garaadka ah macaqliga ah waxa ku baxaya qofkii waali ku doorsoomay kii sidoo kale xanuunsadaye deetana markaa xanuunkii la miyir doorsoomay sida ama kooma gale ama suuxayba sidoo kale haddii qofku uu ku miyir doorsoomo bisukrin sakrad isaga haddii uu maaragtay si khalaba uga dhacay oonu mutacadi ahayn salaadu kuma waajibayso laakiin hadduu mutacadi ahaa way ku waajibaysa halkan shaxda lam tajib caleyh baa idink idinku qoran laakiin saas combyuterkay dhacday aw bisukrin wajabat caleyhi wey waayo inta badan waxaa laga hadlaa sakradda waa kii mutacadiga ahaa marka hadduu ay arintu tahay way ku waajibaysaa hurdadii haddii uu qofku markaa seexdo de miyirkiisi uu joogaa lama odhanayo lakiin hadana salaadii way ku waajibaysaa daydana axaadiidta nabiga calayhi salaatu wasalaam ba faa'iideysay dahaarada waxaa ku baxaya waa gabadhii dhiigga caadada lahayd ama tii nifaaska qabtay labadaasi iyagana salaadu kuma waajibto marka afartaa shardi dadkii laga helo ayuunbay salaadu ku waajibaysaa qofkii salaada ka tegey wuxuu kala qaybsamaya qof cudurdaar lahaa iyo qof bilaa cudurdaar ahaa kii markaa cudurdaarka lahaa cudurdaarkiisaasi ama waa hurdo ama waa ilow ama waa isaga oo doonaya inuu salaada dambe geeyo oo jamcigii niyeysan ama waa in la qasbay afartaa ayuunbaa suuragal ka ah acdaar kale ma jirto salaadu ay leedahay afartaa markaa qofkii uga taga salaada cudurdaar afartaa cudurdaar mid ahaan laa ya'am lam ya'am ma dembaabayo qof kastoo salaada ka tegeyna de waa laga doonaya taas hadal ma laha kii la-aan uga tegey fain kaana غayra jaaxidi fafiihi ثalaaثaة awju naam fafiihi ثalaaثaة awjuhin ظaahiru الmadhabi anahu yuqtal bisalaaةi waaxid in kaana hayra jaaxidi wey haddii uu yahay mid aan markaa jaaxid ahayn oo aan inkirsanayn dafirsanayn salaada inay salaaddu waajib tahay ma dafirsana laakiin wuu wahsanaya wuu dhayalsanaya tarbiyaxumaa haysa kaasi culammadu maxaa laga orta waa dembiy dembi weynna waa ku dhacay lakin maxaa laga yeelayaa culamada madhabku waxay u badan yihiin ama ay rajaxayaan hal salaad hadduu waktigeeda ka saaro inuu mutaysto in la dilo culamada qaarna waxay mayn markuu afar salaadood oo dhamaystiran ka tago ayaa la dilaya qaarna waxay mayn markuu laba salaadood ka taga tii labaad waktigeeda cidhiiri galo ee tukan la yidhaha haduu tukan waayo markaasaa markaa la dilayaa iyadana qaar baay amaa kii dafirsanaa isagu salaaduba igu waajib ma aha lahaa kaasi isagu waa gaal wuxuu ihi musanifku raximah اllahu tacaala yajibu fardu الsalaati calى kuli baaliغin caaqilin طaahirin muslimi salaada faradkeedu wuxuu ku waajibaa qof kasta oo qaangaara caaqil ah daahir ah muslimna ah salaaddu waa waajib dee aayadaha qur'aanka iyo axaadiista nabiga alayh salaatu wasalaam waa laga qaadanaya aqiimu salaata wa aatu zakaa in fara badan ayay qur'aanka ku soo aroortay axaadiista nebigana bunya alislaam calaa khamsin shahati an laa ilaha illa allah ana maxamedan wa iqaami salaa ayaa iyadana ku jirta salaaddu markaa inay faral tahay rugni min arkaan islaamna tahay waxay ku sugan tahay kitaabka iyo sunadii ijmaaca cidda ay ku waajibayso calaa kulli baali qofkii qaangaarka ah qofkii aan qaangaarka ahayn xadiidta nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waxay tusisay in marfuucu اqalm ya rufica alqalamu can alaaثati can الsabiyi xataa yabluq baa ku jiray qofkii markaa aan qaangaarhka ahayn ilaa intuu ka qaangaarayo salaadii kuma waajibaha iyaduna waa mujmac caleyhi bayna ahli اlcilm caaqil waa inuu yahay oo uu miyir qabo oo aanu qof waalan ahayn iyadana de isla xadiidkaa ayaa daliil u ah wa can ilmajnuuni xataa yufiiq ilaa inta uu miyirsanayo takliifkiiba waa ka kor noqonayaa oo qof markaa wax ku waajibeen ma noqonayo aahirin aahir waxaa ku baxay gabadhii dhiigga qabtay ama xayd ha ama nifaas ha iyadana salaadu kuma waajibayso oo xadiidkii caaisha radi allahu tacala canha kaana yusiibuna dalika fii cahdi rasul l sl fanumaru biqadaai asawmi walaa numaru biqadaai اsalaa salaadda inaanu qalaynana lama fari jirin bay tihi caaisha radi allahu tacaala canha markaa qalihii aan lagu lahayn de marka horena salaaddu ay ka ahayd waa halkaa ka soo baxday salaaddu inaanay waajib ku ahay muslimin kaasoo markaa eh, muslim ah gaalkii salaadihii uu ka tegey alislaamu yajibu ma qablahu islaamnimadu way duminaysaa way baabi'inaysaa wixii ka horreeyey ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan eh, wa tarkiiba lahu fi lislaam de islaamnimadiina waa la jeclaysiinayaa kaiira min annaasi kaanuu yuslimuuna fi cahdi nabi sl falaa yu'maruuna biqadaai salawaat alatii faatatum dad fara badan ayaa soo islaami jiray waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam lama hayo inuu qofku dhan nebigu amray inuu salaadihii markaa intii uu gaalka ahaa dhaafay uu soo qalleeyo markaa waajibnimadani laga hadlayaa waa wujuubu lmuaalabati biqadaa'iha fi dunya waa waajibnimadii xagga in ifka lagaga lagaga dalbayo inay soo qalleeyaan xagaasaanay waajib kaga ahayn ama in aakhiro loo qabanayo salaadihii ay ka tegeen hadaanay soo islaaminoo dee aan laga dhaafin oy toobad keenin iyadu way sugan tahayoo dee waata qur inoogu jirta maa salakakum fii saqara qaaluu lam naku min almusaliina walam naku nucimu lmiskiin marka culimmadu waxay yidhaahdeen waa masaladii de usuulfiqiga laga hadli jiray hal kufaaru mukhaaabuuna bifuruuci shariica nimanka gaalada miyay yihiin kuwo lagula hadlayo furuucda shareecada oo loogala jeedo islaamnimada wixii ka dambeeyey markuu qofku soo islaamay axkaamtii sugmaysay miyaa gaalada laga lagula hadlayaayo aayadahan salaada ina faraya zakada ina faraya soonka ina faraya gaalada miyay la hadlayaan mise gaalada lama hadlayaane dadkay la hadlayaan waa uun muslimkii waa tay markaa culimmadu hadalada kala duwan ku lahaayeen qolyahan marka shaaficiyadu marka markaa usuulka la joogo waa kuwa yidhaahda alkufaar mukhaaabuuna bifuruuci الshariicati wa bima laa tasixu bihi ila bihi wahuwa اlislaam marka waxay ula jeedaan gaaladu waa lagula khitaabayaa oo aayadahan way soo hoos hoosgelayaan marka aakhira loo eego oo salaaddii ay tukan waayeen iyo soonkii ay soo waa lagu ciqaabaya sida nusuusta ay tilmaanta laakiin ma ma aha axkaamtii xagga adduunyada oo ifkii lama odhanayo salaadihii ku dhaafay dad soo islaamtay soo qalleen iyagoo gaalana tuko dee kuma odhanayo kii murtadka ahaa laakiin waxay leeyihin culamadu raximahum اllahu taala isla salaaddu way ku waajibaysaa waxaanay ugu waajibaysaa murtadkani muslim buu ahaa muslim markuu ahaa axkaamtii muslimka o dhan baa ku waajibtay wuu iltizaamay gaalnimadan dambena waa dembi dambuu la yimid waajibkii hore u fuulay dembi uu dib maaragtay kala yimid kaga dhici maayo kaafirkan asliga ah isaga waajibkana bilowgiiba aan markaa waxa weeye xagga marka axkaamta adduunyada marka la eego aan dushiisa fuulin laakiin ninkani dee de islaamka o dhan baa qabatay mar haday qabatay dembi uu la yimid de kaga dhici maayo oo cudurdaar noqon maayo in axkaamta ay ka dhacdo dembi uu la yimid iyo gaalnimo uu sameeyey noqon maysa bay leeyihin ahlulcilmigu wuxuu uhi musanifku faama sabiyu ilmihii yaraa iyo qofkii aan markaa qaangaarhka ahayn iyo waman zaala caqluhu bijunuunin qofkii caqligiisu uu ku tegey waalli aw maradin ama xanuun uu ku tegey suuxdin iyo koomo uu galay iyo e, shil uu galay iyo wax lamid ah waa xanuun uun iyo walxaaidu qofkii markaa e, dumar ahayadee dhiigga caadada qabtay wanufasaawiyatii markaa dhiigga dhalmada qabtay falaa tajibu calayhim salaaddii kuma waajib aha intaba adiladoodiina waynagaa tilmaanay marka halkaa markuu yihi waman zaala caqluhu bijuunin aw marad waxaad fahamtay ana man zaala caqluhu bisukrin tajibu calayhi oo dee zawaalcaqligii labada wili kuma waajibayso waa junuunkii iyo maradkii markaa sukrigii inay ku waajibaysa halkaa ayay kaaga soo baxaysaa de sukrigana waxaaba lamidaba culamadu yidhahdaan qof kasta oo mutacadi ku ahaa waxaan caqligiisa dooniin hadduu doona haba waasho wa yu'maru sabiyu ilmihii waa la farayaa bisalaati salaadii lisabcin ay cinda tamaami sabcin ama bacda tamaami sabcin toddoba markay u dhammaato toddoba jir markuu dhammaysto ayaa salaadii la faraya wa yudrabu waa la ulaynayaa calaa tarkiha ama calayha sida aniga ii qoran licashrin toban jir markuu yahayna waa la ulaynayaa uu salaadii ka tago axaadiis dhowra oo saxaabo dhowra laga kala warinayo ayaa macnaha guud ay isku raacsan tahay admuruu awlaadakum ama abna'akum bisalaati lisabcin wadribuuhum calayha licashir amuru sabiya bisalaati idaa balaga sabca siniin waidaa balaga cashara siniina fadribuuhu calayha ilmihii yaraa ama qofkii aan qaangaarhka ahayne sabiga ahaa salaadii fara haddii uu toddoba jir gaadho hadduu toban jir gaadhana ulaaya hadduu yani salaadii ka taga wey xadiidkaas marka duruqdiisa iyo laysu geeyo xadiid saxiixa ah waxa uu la hadlayaa muru sabiya bisalaati waa awliyaa amri baa lay awliyaau amri sabiy dadkii ka mas-uulka sabiga waa labadiisa waalid waalidaahu labadiisa waalid iyo waalidiintiisa kale ciddii ka joogta awowgii hadduu joogo ayeydii hadday joogto way soo gelayaan baal waxaa kale oo soo gelaya haddii aanay waalidkii joogin alwasi kii markaa loo dardaarmay caruurtan ka warqabkooda iyo barbaarintooda uu aabbahoodii dhintay usii dardaarmay kaana waajibkani wuu saaran yahay kaasi haddii aanu jirin facala alqayimi min qibal alxaakim kan dowladdu usoo magacowda ee agoontan mas-uuliyadooda usoo magacawday ilan iyagaa usoo magacaabaya haddii halkaa arintu ay dhaaftee kaasaa waajibkani uu saaran yahay oo amarkaa nebigee muruu ah uu markaa qabanaya toddobadu waa inay u dhammaadaan haddaanay toddobadu dhamaan la fari maayo bay culammadu yidhaahdeen idaa balaga sabca siniin halkan laakiin tobanka culammada madhabku waxay leeyihiin tobanku hadday bilaabmaan toban jirku u bilaabmo ushaasi way amarkaa leeyahay markaa halla u leeya haddii uu salaada tukan waayo wuu imanayaa bay yidhaahdeen oo yudrabu fii anaa'iha laakiin daahirka xadiidka iyo culammada madhabka qaybo badan oo kamidihiba waa in toban kunada inay dhamaadaan ba hadalka daahirkiisu yahay laakiin a'imadii qaar ka mida ah saymar iyo isnawi iyo baa waxay yidhaahdeen iyo rag kale oo markaa lamidihiiba muctamadkana ay ka dhigeen in tobanku hadday bilaabmaan oo sagaalkii u dhammaadaan oo tobankii uu gudagalo darbigaasi uu noqonayo mid markaa ma'muur bihiya oo layna farayo wuxuu yihi fain balaga fii ahnaaءi الsalaati haddii uu qofkii yaraa qaan gaadho iyadoo salaadii lagu jiro aw sallaa fii awali اlwaqti ama uu tukado waqtiga xaggiisii hore wabalaqa fii aakhirihi waktiga xaggiisii dambana uu qaangaar ka noqdo ajzaahu daalika can fard arrintaasi faralkii way kaga filan tahay qofkii aan qaangaarka ahayn baa markuu salaadii tukaday kadib qaangaadhay siduu u qaangaadhay dee saacaddii dhashay baa ku buuxday kolkuu salaadaa ka buuxin yar kadib saacad kadib ayaa dhalashadiisii ku buuxday shan iyo tobankii shan iyo toban jir haddii qof gaadhi de markaa ka harsan buu tukaday salaadii waktigeedii la joogo markaa uu tukanayay salaaddu waajib kumay ahay saacad kadib iyadoo weli waktigii baaqiyayna waajib bay ku noqotay markaa mar labaad tukaa la odhanaya mise taa horaa ugu filan ama uu seexday badda markuu tukaday kadiboo waabuu riyoodaybo ixtilaamkii biyihii tarag ayaabuu isku arkayba markaa markii uu dee tukanayay qaangaar ma ahay laakiin waxaa caddaatay waktiga intiisii dambe inuu qaangaar ahaa ama fii anaa'iha salaadii uu dhexda kaga jiro ayaabu qaangaadayo markaa iyadoo wuxuu ku qaangaari karaa uun baa layi waxa weeyaan inay saacaddu buuxsanto oo iyadoo daqiiqda dhiman yihiin hadduu salaadii galo deetana shan iyo tobankii salaadii oo lagu jiro shan iyo toban jirkii ay u dhammaystirmaan dee qof markaa qaangaara buu noqonaya haddaba qofkaasi salaadii ma dib u soo xidhaa la odhanaya mise salaadaa uu isagoo aanay ku waajibin galay ayaa ka gudaysa sida sheekhu inoo jasbiyey ee aanu hadalba gelini waa inay salaadaasi faralkii kaga filan tahay maxaa yeelay waxay leeyihin markanuu salaada dhamaystay kadibna uu qaan qaangaaday de salaadii iyadoo shuruuddeedii iyo arkaanteedii iyo waxeediiba wadatu qofkani tukaday salaad duhurna u niyooday duhurna way u ahay dee laba duhur maalin qura ma wada jiraan biila duhurkiisaasi kol hadduu ansaxay uu ansax ahaa dee duhur labaadoo maalintani ay leedahay isaga ku waajibayaa ma jiro isagiibaa qaangaaday dee isagii khayrunbaa usoo kordhae khayrkaa usoo kordhay salaadiisii ma burinayo baailka ma dhigayo waxaan la tirsanayn ka dhigi maayo hadduu salaada dhexda kaga jirayna tanunbay dee la mid noqonaysaayoo salaadii si saxuu u galay inta uu tukadana si saxuu u tukaday wax markaa loo buriyo oo la yidhaahdo kaagama filla waa inaad dib u soo gasho meesha ma taallo bal waxay leeyihiin inuu ka baxo ayaaba xaaraan noqonaysa kol salaadii ku waajibtay oo isagoo dhexda kaga jira ay min ahli wujub noqdo dadkii salaada ku waajibaysa oo kusoo biiray inuu ka baxo ayaaba xaaraan noqonaysa aan u banaanaan wa ama alkaafiru gaalkii isagu fa kaana asliyan haduu yahay mid markaa gaalnimada u dhashay lam tajib calayhi ama lam yajib caleyhi haddaynu faralka u lam yajib calayhi fardu wey salaad ku waajibi maayo in kaana murtadan hadduu murtad yahayna wajaba calayhi dee wuu ku waajibaysaa salaadiio wa inaga markaa tilmaanay labadaba waxaa ahlulcilmigu raximahum llahu tacaala ay u cuskadeen walaa yucdaru loo cudur daari maayo axadun qof oo min ahli fardi salaa dadkii salaaddu ay ku faral ahayda fii taakhiiriha inuu dib dhigo canilwaqti waqtigii inuu ka dib dhigo ilaa naa'imun mid hurdo mooyaane أو naasin ama ilowsan aw macduurun ama safar loogu cudurdaarayo aw maطarin ama roob fainahu kan loo cudur yuakhiruhaa dib buu u dhigayaa biniyati اljamci isagoo niyeysanaya inuu salaada dambe u geynayo waman ukriha ka afraadna wuxuu noqonayaa halkaa hore ku cadaf ilaa naa'imun aw naasin aw macduurun waman ukriha iyo mid markaa la qasbay mooyaane oo lagu qasbay ala taakhiiriha inuu kadib dhigo canilwaqti waqtiga uu kadib dhigo acdaartii taakhiirku waa afartaa hurdo iyo ilow iyo iraadat اljamci inuu qofku doonayo inuu markaa salaadan salaada kale u geeyo iyo in la qasbo hurdada xadiidkii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam baa tilmaamay laysa fi الnawmi tafriiطu wainama الtafriiط اladii wainama الtafriiطu calى man lam yusali salaaةa xataa yati xataa yadkula waqt اkra ama waqt ukhra wax gaboodfalah hurdada kuma imaado yani gaboodfal hurdada gaboodfal kuma jiro yani gaboodfal maaha wey inuu qofka hurdo ay salaad ku dhaaftaa laguma tirinayo qofkaasi inuu gaboodfal sameeyey laakiin gaboodfalku ma ka gaboodfalay waa qofka salaadii iska daaya ilaa inta waktiga tii kale uu soo gelayo xadiidkuna dee waxa uu ku jiraa saxiixu muslimka ayuu ku sugan yahay kulley halkan aniga sheekhan shaarixan wuxuu leeyahy walastu fii cadami tahriim xadiidu shaykhayn laakiin bukhaariya muslim ay wada warin muslim baa soo saaray raximah اllahu tacaala kaasi markaa hurdadii buu sheegay hurdadaasi waxay leeyihin ahlulcilmigu raximahum اllahu tacaala waa hurdadii uu qofku seexday waktigii salaadoon soo gelin kaasaa cudurdaar kale haddii waktigiiyoo soo galay uu seexanayo waxa u shardiya in hurdadu ay u banaanaato inuu filanayo inuu waktigoo bixin toosiyo haddii uu ka sha maaragtay isleeyahay ma toosaysi oo hurdada haysaa ay culus tahay waktiga salaaduna uu dhow yahay inuu maaragtay baxo ama dee maaragtay uu isleeyahay kuma toosaysid intaa ka dhiman uma banaano salaaddi uma banaano hurdadii waa inuu horta tukado kadibna uu markaa seexdo laakiin salaadiiyo waktigeedii wax ka dhiman yihin haba yaraata inta ka dhimaniy qofkuu iska seexan kara haddii ay hurda hayso haddii markaa sidaa ay salaadu ku dhaaftana dembi dushiisa ma saarno xataa lagu qasbi maayo inuu markaa waxyaalihii munabiha iyo waxyaalahan baraarujinayay iyo saacadihii waxaas inuu ku buuxsado waxba daruuri ma aha qofkii markaa la joogayna inuu toosiyaa waajib maaha bay waa mustaxab oo iska fiican tahay in la toosiyo qofkii haddii salaadu ay ka baxayso hadduu seexday waktiga ka hor weyn ama hadduu waktiga dhexdiisa seexday waajib bay noqonaysaa in la toosiyo naasiguna waa kii ilowsanaa ee waa tukan isagoo islowna ilaaway salaadiiba iyada rabbanaa laa tuaakhidna in nasiina aw akhta'na in allaha wadaca can ummati alkhata wanisa wama stukrihu calayh axaadiitii aayaadkaas ayaa u daliila nabigeenuna alayhi الsalaatu wasala man nasiya salaata aw naama canha fakafaaratuha an yusaliyaha إida dakarahaa qofkii salaad ilaawa ama ka seexda waxa dambi dhaaf kafaaradeedu wey markaa kafaara lagu magacaabay yani waxa weya waa waxa u dhigmaya salaadii maaha inuu qofkani dembi galay laakiin booskii salaaddii uu ka tegey waxa gelaya markaa bedelkeeda noqonaya waa in markaa uu xasuusto ama uu soo tooso uu tukado qofkan safarka loogu cudur daarayna de waa maaragtay jamcigiio de nabigaaba aleyhi salaatu wasalaam sameyey isagaaba lagaga dayanaya haddii qofku markaa uu musaafir yahay inuu agga dambe de jamcu taakhiirkii uu samayn doono adiladiisu waynoo iman doonto haddii qofku roob xaalad roob ku jiro roob daayo iyadana wuxuu yihi de qofkii hadii loogu cudur daaro markaa eh, roobkii isaguna dibuu udhigi karaa salaadiyo niyatuljamci ayuu niyoonaya waa qowl madhabka ku jira laakiin sida muctamadka ah culammadu ay ay rajaxayaan qowlkii dambe imaamka shaaficihina waa inaanay taasi bannaanayn oo roobku waa loo soo qadimaa un cishaagii baa loo soo qadimaa ama maaragtay casarkii baa loo soo qadimaa jamcu taqdiim baa ka banaane laakiin jamcu taakhiir kama banaana oo hadii markaa roobda-ayo maalan waktigii maqribka in la yidhaahdo iska jooga meelihiina cishaayga inuu u geyn doonaaye iyadu markaa sax ma noqonayso markaa sheekhu halkan aw matarin uu yidhi wuxuu ku socday qowlkaa laga rajaxan yahay ee aan muctamadkii madhabka ahay qofkan afraad waa waman ukriha calaa taakhiirihi can waqti wa qofkan markaa lagu qasbay inuu waktigii salaada uu kadib dhigo isaguna dee waxa u daliila naskaa hore in allaha wadaca an ummatii alkhaa wnisyan wamastukrihu aleyh wii lagu qasbo ummadda waa laga dhaafay waa laga dhaafay waa laga saamaxay wuxuunay culammadu halkan yidhaahdeen siday suuragal u tahay qofka in inuu salaaddii ka taga lagu qasbo adigoo tukanayad haddii salaaddii lagutkiya lagaa bixiyo ma lagaa hadashiyo od hadashoo ka baxdo waxay leeyihiin haddii ha tukan waladigale waa lagu tooganaya halkaa fadhiiso ha tukanin dee mushkilad male qalbigaad ka tukan kartaa ile qofku salaadda daad sarajoogii awoodi weydo fadhi baad ku tukanaysaa dad fadhigii awoodi weydo jiif baad ku tukanaysaa dad jiifkii awoodi weydo ishaarad baad ku tukanaysaa eh, maxaa istilqaa adigoo dhabarka u jiifa haddaad taa awoodi weydo lafteeda eh, ishii baad ka maaragtay ishaaraysay haddii intaasoo dhan aad keri weydo qalbiga ayuunbaad ka dhiyoonaysaa inaad hadda taagan tahay faatixadii baad akhriyaysaa inaad rukuucsan tahay inaad ka soo kacday inaad saas qalbigiiba markaa laga tukana marka haddii aad halkaa fadhiisa lagu yidhi istaagin waxba ha samayn ha forfoorarsan adigoo sujuudayo waxayaan lagu arkin iyo ishaarada aad samaynaysa toona dee qalbigaaga cidima maamuli karayso oo qalbigiibaad ka tukan karta marka ikraahani ama qasabkan salaada inaad ka tagta lagugu qasbaya siduu suuragal u yahay suuragalba maaha kaasi laakiin waa la suureeyeyoo waxaa la yidhi waa haddii maaragtay dee maalan hadal oo kale lagugu qasbo waa lagu yidhi hadal hadal u wad ilaa waqtiga salaadu baxay mar qura maamusi kartid daqiiqad maamusi kartid baa lagu yidhi waa inaad hadlaysa uun ilaa waqtiga salaada ka baxay hadday taasoo kale ay dhacdo dee markaasuy markaa imanayaa baa la yidhi ikraahani ama maaragtay eh, de munaafig waxyaalihii salaada markaa munaafiga u ahaa in qofkii maaratay weysadii loo diido oo kale laakiin kaana aduu xaggii faaqidu tahureynka ayaa dee la marinayaaba waqti ka bixin maya isaguna qalbiguu ka tukanaya aduu kaa markaa hadlaya ee inuu hadlo markaa lagu qasbo ayaa taswiir ahaan ugu dhowaanaya wuxuu uhi waman imtanaca min ficliha jaaxida liwujuubiha kafara wa qutila bikufrihi waman imtanaca qofka diida min ficlihaa inuu markaa salaadii tukado jaaxidan isaga oo dafirsanba liwujuubiha salaaddu inay waajib tahay kafara ninkaa isagii gaal weey wa qutila weliba waa la dili bikufrihi ama likufrihi gaalnimadiisa daraaddeed baa loo dilaya hadduu qofku idhahdo salaaddu waajibba aniga iguma aha ama gebigeedaba asal ahaanba waajib ma aha ama salaadihii shantaa ah, mid kamid ah uu yidhahda waajib ma aha ama aniga igu waajib ma aha ninkaa isagiihi waa nin gaaloobay hadduu dafirsan yahay jaaxidan taa waxaa laga qaadanayaa baa layidhi yani waa qof wixiisu ay tahay markaa maaragtay ay dafiraad tahay ee aanay ka ahayn jaahilnimo haddii laakiin ay jaahilnimo ka tahay waa la baraya waa loo sheegaya jaahilnimadu laba qoley ka suuragal tahay baa layidhi qof dhowaan soo islaamay oon axkaamta islaamka waxba ka garanayn deetana salaadii tuko salaadu midaa waajiba waa uu yidhi waa la baraya waa loo sheegaya markii la baro kadib hadduu markaa qaadan waayo dee markaasaa la dilaya ayuu kaafir noqonaya murtad waxaa kaley ka suuragal tahay kii ku barbaaray meel cilmi iyo culimaba ka fog oon diin lagu haynin islaamnimo uu soo gaadhay un mooyaane aan weligiiba meel lagu tukanayo iyo wax tukanaya iyo salaad iyo xoob maqalba kaana jahligu waa ka suuragal laakiin qof dadkii muslimiinta ah ee tukanayay ee salaadayay ku dhex nooli inuu sheegto inuu jaahil ka yahay oo anigu salaad waajiba ma ogi hadduu idhaahdo waa dafiraad bale iyadu waa dafiraad maaha jahli maaha marka kaa isaga waa ka sheekuu ka hadlayo ninkaa dafiray isagu waa nin gaaloobay maxaa yeelay de wuxuu beeniyey axaadiistii iyo aayaadkii waa macluum min addiini bidaruurati waxan waa wax muslin caamiya iyo muslin caalamihba uu yaqaano oo diintu qaybaheeda noocaasee culamiya caamaba ay taqaano culamada islamka agtooda buran aanu ka jirin nusuustuna ay caddaysay haddii qofku uu markaa wax kamida uu diido iyadoo dadka aynu sheegnay cudurdaarkana aanu ahayn wuxuu noqonayaa mukadib lilaahi walirasuulihi nin ilahay rasuulkiisii beentood weeyi yiri buu noqonaya nin ilaahay beeniye hadalkiisii ama rasuulka hadalkiisii beeniyey dee muslim noqon maayo wuxuu yihi waman imtanaca qofkii diida ay min ficli salaati weeyi salaadda ficilkeedii diida hayra jaaxidin isagoo dafirsanayn xataa kharaja alwaqtu ilaa waktigu uu ka baxayey salaadii salaad hal salaad salaadbaa ayuu diiday inuu markaa sameeyo la yimaado waar tukabaa waa la qabtay waar tuka salaadii waktigeedu baxaya waa diiday ilaa waktigii ka baxayey qutila fii aahiri madhabi madhabka qowlkiisa daahirka ee muuqday rajaxani waa in ninkaa isagaa la dilayo kurka la hordhigayo seef lagu dilayo waqiila waxaa la yidhi waa daahirulmadhabka khilaafkiisiiye yuqtalu me waxaa la dilayaa bitarki salaati araabica salaada afraad marka uu ka tago ee iyadana waktigeeda cidhiidhi galo ee tukan la yidhaaho tukan waayo ee u diido markaasaa la dilayaana waa la yidhi waqiila waxaa kale oo la yidhi yuqtalu bitarki salaati ahaaniya mee waxaa lagu dilayaa talabaad markuu ka tago ilaa an yadiiqa waqtuhaa idaa daaqa waqtuhaa baa qoran ilaa an yadiiqa waqtuhaa ilaa inta waqtigeedu uu cidhiidhi noqonayo haddii uu ka taga talabaad markaasaa la dilaya ninkan horta waa la dilaya taarikusalaadka taarikusalaadka waa la dilaya fain taabuu waaqaamuu salaata waaatahuu zakaata fakhalluu sabiilahum baa ilahay mushrikiintii hadday toobad keenaan oo salaada oogaan oo zakada bixiyaan iska nabadgeliya nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu burta an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila اllah wayuqiimu الsalaata wayu'tu الzakaa dadka inaan la dagaalamo ayaa lay faray ilaa ay ashahaadanayaan salaadana oogayaan zakadana bixinayaan xadiidka markaa daahirkiisu wuxuu sheegay dadkii saddexdaa arrimoodba in lagula dagaalamayo shahaadadii iyo oogidii salaada iyo zakadii zakadii markaa iyada dee nusuustii kalea tilmaantay in xoog lagaga qaado iyadoo laga qaadi karaya marka waa lala dagaal kala hor imaado haduu isdhiibu dagaalami waayana xoolihiiba xoog lagaga qaadaya la dili maayo salaadii hadduu diido dee xoog lagaga qaadi kari maayo ilan haddaynu intaynu qabanaynu foorarsiino sujuudsiino salaad ma noqonayso laakiin xoolihii waynu ka qaadi karaynaa qofki markaa sekadii isaga dee lama dilayo hadduu isagu markaa dee dagaalami mooy hadduu dagaalama markaasa banaanaanay salaadii laakiin marka la yidhi <clears throat> inaan la dagaalamo dadka ilaa ay ka tukanayaan dee ninkii markaa <clears throat> waxay noqonaysaa in dagaal lala galo in markaa la dilay noqonaysaa haddii aa salaadii markaa tukan waayo sidoo kale xadiid kale ayaa waxaa nuhiitu can qatli اlmusaliin dadka tukanaya inaan dilo ayaa la ii diiday waxaad halkaa markaa fahmaysaa qofkii aan tukanayn inuu dilo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam inaan loo diidin Ehm, wuxuu yihi musanifku haddaba goormaa la dilayaa saddex qowl buu sheegay ama saddex weji ka uu ku magacaabay daahirulmadhab ama madhabka ka u rajaxan ee saxda ah oo ah waman imtanaca min ficli salaati gayra jacli xataa kharaja alwaqtu oo inaan salaada tiraba loo eegeyne xabad keliya salaad keliya haddii uu tukan waayo ilaa waktigeedii uu ka baxayo laakiin waktigaa baxaya waa waqtu daruuro haddii ay ahayd waqtu daruuriheedi oo maalan salaadii subax oo kale tuko tuko ilaa intii qoraxdi ay ka soo baxaysa haduu tukan waayo qoraxdii soo baxdo waa la dilaya salaadii duhur tukaa la odhanayaa hadduu tukan waayo maalan salaaddii duhur buu ka tegay tii subax buu soo tukaday tii duhur buu tukan waayo waar tuko tuko waa tukan waayo waktigii salaaddii duhur waa baxay waktigii salaaddii casar baa soo gelay lama dilayaan waa waktigan salaada casar duhurka laftiisu waxbuu ku leeyahay oo marka safarka lagu jiro dee duhurkii waa adiga waktigan casarka haddaad doonto tukanaya markaa waktigii casarkaa soo gelidda uu soo galo tii duhur loogu dili maayo waayo wakti iyadiina wax ku leedahay baa ee waa la sugayaayo marka tii casarna ay cidhiidhi gasho ee tukan la tukan waayo markaasaa markaa la dilaya marka hadday salaaddu waqtu daruuro lahayd way nami doonaan kuwa waqtu daruurahale kuwa yihiiniy taa waqtu daruuraha leh oo yani waa salaadda salaaddii ka dambeysay lala jamcinayo tii ka dambeysay lala jamcinayo waxay noqonaysaa in la sugo ilaa waqtu daruurihiio waqtu daruurihii oon la gaadhin aan ninkii la dilin bay noqonaysaa wuxuu yihi musanifku raximah llahu waqiila yuqtalu bitarki salaati araabica qolaa waxay yidhaahdeen ninkan waxaa la dilayaa markuu salaada afraad uu ka tago oo waxay yidhaahdeen markuu afartaa ka tago ayaa waxaa caddaanaysa inuu ninkani salaada dhayarsanayo laakiin inta ka horeysa warkiisu ma cadda bay yidhahdeen inuu ninkani salaaddii dhayarsanayo waxay caddaanaysaa marka afar salaadood uu markaa ka wada tago laakiin intii ka yar lagu dili maayo qiil kala wuxuu leeyahay may afarna way badan tahay midiina way yar tahay waxaynu ku dilaynaa wax labadaa udhaxeeyo waa marka laba salaadood uu ka tago iyagoo markaa kuwanina markaa ku cilaynaya dee salaaddii keliahayd waxaa dhici karaysa mararka qaarkood intii ka dambeysay lala jamciyo deetana ay wakti kala yeelato laakiin laba salaadood ninkii ka tegey dee isagukaasi shubhaba ma laho ataa shubhatljamci meeshii ka suura gal ma ahabay iyaguna markaa yidhaahdeen marka waa kan dambe iyo kii hore waxay ku kala duwanaanayaan uun salaadii subax oo kaa hore wuxuu leya hadii salaaddii subax lafteeda uu ka tago waa la dilay kan dambe wuxuu leey salaaddii subax keligeed loo dili maayo sidoo kale hadduu intuu duhurkii soo tukado casarkii ka tago kii hore wuxuu leey waa la dilay kan dambena wuxuu leeya may salaad keliyuu ka tegey la dili maayo cishaayigiina waa saas oo kale markaa cishaayigii iyo casarkii iyo salaaddii subax ayay qowlkan dambe iyo qowlkii hore isku khilaafsanaanayaan duhur iyo iyo maqribna way isku waafaqsanaanayaanoo keligeed inuu markaa waktigeedii ka saaray dee lagu dili maayo wuxuu ihi wayustataabu ninkan toobadkeen baa la odhan kama yustataabu lmurtadu sida kii murtadkaa ridoobayba toobadkan loo lahaa uma yuqtalu markaa kadib baa hadduu markaa toobad keeni waayo la dilaya waa la inuu toobad keenaa la faraya oo weliba maaragtay eh, culamada qaarkood seelaya waa wujuuban waaba waajib in markaa toobad keen la yidhahdo daahirka naska shaaficina saasaa waafaqsan inay waajib tahay intaan la dilin in la yidhahdo waryaha salaada oo amar la siiyo oo ka soo noqo waxaanad ku jirto hadduu markaa ku adkaysto markaasaa la dilaya laakiin waxay culimadu rajaxayaan toobad keentani waa iska sunna bay yidhahdeen murtadka waa waajib laakiin kan salaada ka tegey waa iska sunna in toobad keen la yidhaahdaa iyadu waajib ma aha bay yidhaahdeeno waxay ka eegeen dee salaada ka tegiddeedii baa ninka lagu dilayaa wixiisuna waa xad waa nooc xada markaa waxba isaga toobadkeenkiisu waajib maaha in toobadkeen la yidhaahdo haddii la dilo de dembigii saasuu kaga masaxmaya bele waa xada qof xadkii laga oogay buu noqonaya oo isaga dembigii salaadka tegiddu dilkan ayaa maaragtay ka masaxaya ka magarhaya sidii dambiyada kaleba qofka marka xadkii laga oogo uu dembigu uga dhacay laakiin murtadka isaga de wixiisu waa gaalnimaa loo dilayaaye isaga xad ma aha dembi dhaafu ah waa nin gaaloo isagu dee jahanama ayuu ku waaray wa yusallaa calayhi wa yuksaluna aniga way ii oo ka horaysa wa yusallaa calayhi ninka waa lagu tukano waa la maydhi waa la maydhi waa la kafani waana lagu tukan wa yudfanu waxaa lagu aasi fii maqaabiri lmuslimiin xabaalaha muslimka ayaa ninkan lagu darayaayo de waa qof muslimoo muslim ahaan xad loo dilayay gaalnimo looma dilinoo qof gaala maaha waxaana arinkaa tusinaya baa la yidhi xadiidkii صaxiixa ahaa khamsu salawaatin katabahuna allahu calى اlcibaad faman jaءa bihina falam yudayic minhuna shayئa istikfaafa bxaqihina kaana lahu cinda اllahi cahdu an yudkhilahu اljanة waman lam yaأti bihina falaysa lahu cinda اllahi cahdu in shaءa cadabahu wain shaءa adkhalahu اljanة shanta salaad qofkii la yimaada waxba ka dhimno sidoodii ula yimaada waxa markaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ninkaasi agtiisa ku leeyahay ballan ah inuu janno galo kii aan salaadaha la iman kaasi ilaahay agtiisa ballanqaad male ilaahay hadduu doonana naarta ayuu geyn hadduu doonana jannada ayuu gelin waxaa halkaa laga fahmay in salaadda ka tegay inaanu gaaloobin waayo hadduu gaaloobi lahaa dee ilaahay gaalnimada ma saamuxo qofka gaalka ihina naar uunbuu gelayahay lama yidhaahdo ilaahay hadduu doonana naartuu geyn hadduu doonana jannaduu geyn qofka gaalka gaalkaa lama yidhaahdo ilaahay baa in allaha laa yakfiru an yushraka bi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay wixii shirki iyo gaalnimo ka sokeeya ayaa ciduu doono u dhaafa laakiin hadduu qofku mushrig iyo gaal yahay ilaahay kaa dembigiisa dee ma dhaafo wuxuu ihi sheekhu baabu mawaaqiiti الsalaa waxa kani uu baab u yahay salaadaha waqtiyadoodii waa salaadihii markaa shabta ah mawaaqiid waa jamcu miiqaat waa waqtigii la xadiday ilahay baa subxaana wa tacala ina salaata kaanat cala lmuminiina kitaaba mawquuta salaaddu muslimka waxay ku tahay mid kitaab ah mid waajib ku ah oo weliba mawquutoo waqtiyeysan marka salaaddu mid waqtiyeysan weeyaanoo wakti haddaba awqaaddii ayaa halkan layna barayaa waa shuruudu saxiihibaa markaa inoo bilaabmaya shardiga koobaad waa shardiga mawaaqiida waana isaga iyo shardiga dahaaradu shardiga waktiga iyo shardiga dahaaradu labada shardiya ugu adag shuruudda salaada weyn weliba kani waa wuxuu uga sii muhiimsan yahay baa la yidhi dee waaba sababulwujuub waa wixii dhammaaya salaadu ay ku waajibaysay waqtiga la aanti salaaddu ma waajibto saa daraaddeed bay culamadu usoo qadimaan haddaba shanta salaadoodba wakti bay leeyihin wuxuu yihi asalaatu lmaktuubatu ama asalawaatu lmaktuubatu salaadaha faralka ih ee la waajibiyey khamsun shan weeyi sida xadiidkii aynu markii la wada akhriyeynay khamsu salawaatin katabahuna allahu fi lyowmi waleyla uu tusinayay aلظuhru ay aluula ظuhr ta koobaad duhurkii weeyi wa awalu waqtihaa waqtigeedu halkuu ka bilaabmaa waa idaa zaalat ishamsu qoraxdu markay bartanka dhaafto wa aakhiruhu halkuu ku dhammaadana idaa sara dilu kuli shayin milahu wax walba markaa harkiisu leekaado walcasru ta labaadna casarkii weeye wa awalu waqtihi waqtigiisu halkuu ka bilaabmaa waqtihaana waad odhan kartaa idaa saara dilu kuli shayin milahu wax walba harkiisu waa markuu leekaado oo wasaada uu kordho adnaa ziyaadatin korarka ugu yar waakhiruhu halku ku dhammaadaana idaa saara dillu kulli shayin milayhi wax walba marka harkiisu uu labadii leekaado weey uma marka intaasi dhacdo yadhabu waqtulikhtiyaari waqtigii ikhtiyaarkee la dooranayay ayaa baxay wayabqaa waxaa soo harhaya waqtuljawaazi waqti ay iska bannaan tahay laakiin kii la dooranayay aan ahayn ila alquruubi wuxuu sii jirayaa kaasina ilaa qornax ka dhaca waalmaqribu tii eh, saddexaad waxay noqonaysaa salaadii maqrib wa awalu waqtiha waqtigeedu halkuu ka bilaabmaa waa idaa haabat ishamsu qoraxdu marka ay dhacdo walaa waqta laha waqti male ilaa waqtun waaxidun waqti keliya uun mooyaane waqti la yidhaha halkaasuu ka bilaabma halkaasuu ku dhamaada iyadu male fii adhari lqowleyni laba qowl oo imaam shaafici leeyahay kooda xooga badanee muuqan og wa huwa waqtigaa keliyihii bimiqdaari ma waa in qadarkii yatawadau qofkii musaligaa uu weysaysto oo wayasturu lcawrata cawrada u asturo wayuadinu uu markaa adimo oo wayuqiimu uu aqiimo de markaa iyadii markaa ficilkeediina u markaa la yimaado uu markaa sameeyo walahu waxaa qofkii u bannaan haddaba an yastadiimahaa inuu iskaga sii jiru salaada sii dheeraysto ilaa an yagiiba shafaqu laxmaru ilaa iyo inta guduudkii qoraxda ka dambeeyey uu wlcishaau ta afraadna waa salaadii cishaay wayukrahu waxaa la necab yahay an yuqaala laha alcatamatu in magacaa catama loogu yeedho wa awalu waqtiha halkay ka bilaabantaa waa idaa qaaba shafaqu laxmaru marka guduudku tago ama casaankaa qoraxda ka dambeeya wa aakhiru halku ku dhammaadaana idaa dahaba sulusu leyli waa marka habeenka saddex meelood oo meeli ay tagto fii axadi ilqowleyni laba qowloo shaafici uu midkood ayaa sidaasa wa waidaa dahaba nisfuhu waa markuu habeenka bartago fil aakhari qowlka kale siduu leeyahay uma marka taasi dhacdo yadhabu waqtulikhtiyaari waqtigii la dooranayay baa baxaya wayabqaa waxaa soo harhaya waqtuljawaazi waqtigii markaa salaadu ay bannaanayd uun laakiin aan kii la dooranayay ahayn ilaa uluuci lfajri aani ilaa iyo inta waaga dambe uu baryayo wasubxu tii shanaadna waa salaadii subax wa awalu waqti halkay ka bilaabantaa idaa alaca alfajru aani waaga labaad markuu baryo weeye wa aakhiruhu halku ku dhammaadaana idaa asfara waa marka uu waagu cadaado uma yadhabu markaa markaa dhulku uu waxa taga waqtulikhtiyaari waqtigii la dooranayay wayabqaa waxaa soo hara waqtuljawaazi waqti ay iska bannaan tahay uun ilaa uluuci shamsi weeyi kaasina ilaa iyo inta ay qoraxdu ka soo baxayso salaadihii shanta ahaa iyo awqaadoodiibuu halkan ka galay awqaadda axaadiid fara badan baa ku soo aroortay duhurku halkan sheekhu ku bilaabay wuxuu duhurka ugu bilaabay nebiga calayhi salaatu wasalaam markii habeen la dheelmiyey cirka la geeyey ee salaada lagu soo waajibiyey shan laga soo dhigay isla habeenimadiiba nebigu wuu soo noqday malakuljibriil malaku jibriil calayhi salaam ayaa maalinimadii nebiga u yimid oo dhulka ugu yimid yimidoo kacbada ugu ag yimid kadibna isaga ayaa tujiyey salaada jibriil baa tujiyey laba maalmood buu nabiga tujinayay shanta salaadoodba markaa maalintaa koobaad markuu u yimid salaadii duhur buu ka bilaabay oo duhurkii buu tujiyey markaa salaadii subaxee maalintaasi waxay culammadu qaarkood yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam halkaasunbay uga bilaabantayoo loomaba sheegin kayfiyada salaada de salaadii subax markaa looma sheegin marka macnaheedu ma waxay noqonaysaa dee maalintaa salaaddii maadaama aan kayfiyadeedii loo sheegin dee weli kumay waajibin ila shayga hadii layna faro kayfiyadiisiina aan layna farin ficilkiisii dee inaguma waajibayo inaynu aamino inuu shaygaasi waajib iyo xaggii ictiqaadkii un mooyaane falkii haddaan laynoo sheegin qaabkiisii dee waajibi maayo markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadaa subax markaa uu soo noqday kayfiyadiiba looma sheegin bay yidhaaheen deetana jibriil maalinimadiibu inuu salaadii duhur buu tujiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii yihi amani jibriilu cinda albeyti maratayn laba goor yani waa laba maalmood ayaa malaku jibriil uu kacbada agteeda salaada igu tujiyey fasallaa bi duhra waa maalintii koobaad salaadii duhur buu ii tujiyey xiina saalat ishamsu markii qoraxdu ay zuushay kaana alfayu qadra shiraaki harkuna uu indhasha joogin yani kabta hoosteeda waa markii sidaa un yar u bilaaba walcasra buu itujiyey xiina kaana diluhu ay shay milahu markii shayga halkiisu lekaabuu duhurkiina itujiyey walmaqriba xiina aftara saa'ib walcishaa xiina qaaba shafaq ilaa aakhirih markaa duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii iyo cishaayigii iyo salaadii subaxee dambe ayuu tujiyey maalintii koobaad maalintii labaadna haddana duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii iyo cishaayigii iyo salaadii subax ayuu haddana tujiyey markaa malaku jibriil nabiga alayhi salaatu wasalaam salaadii duhur ayuu uga bilaabay culamadu markaa markay mawaaqiidda sheegayaan waxay ku bilaabaan salaada duhur saasay ugu bilaabaan haddaba salaada duhur waktigeedu wuxuu ka bilaabmayaa qoraxdu markay zuusho aqim salaata liduluuki shamsi ilaa asaqi leyl duluuku shamsi waa zawaaluha can kamid isamaa istiwihii markay qoraxdu saa uga dhaqaaqdo ayaa la odhanayaa eh, dalakat ama waana waktigii uu markaa maalintii hore tujiyey malaku jibriil nabiga alayhi الsalaatu wasalaam halkuu ku dhammaadaana waa idaa saara dilu kuli shayin milahu waa marka shay walba harkiisii uu leekaado ayaa waktigii duhurka uu baxay waa maalintii dambe ilan maalintii hore wuxuu tujiyey cinda alistiwaa maalintii dambena markii shay walba harkiisii uu leekaaday markii markaa u dhameeyeyna wuxuu ku yihi alwaqtu maa bayna haadayni waktiga salaaduhu waa labadaa jeere aan ku kala tujiyey inta udhexaysa wey markaa de halkaana way ka bilaabantaa halkaana way ku dhammaataa bay noqoto salaadii casar waxay ka bilaabmaysaa buu yidhi markaa shay walba harkiisu uu leekaaday oo maalintii hore malaku jibriil nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu duhurkii bilowga ka tujiyey casarkiina wuxuu tujiyey markii shay walba harkiisu uu leekaaday oo lafdiga fasallaa biya duhra xiina zaalat ishamsu waa maalintii hore waalcasra xiina kaana diluhu milahu markii harkiisu leekaabuu casarka maalintii hore tujiyey maalintii labaadna wuxuu yihi falamaa kaanadaw sallaa biya duhra xiina kaana diluhu milahu markii harkiisu uu leekaa ayuu casarkii itujiyey buu ayuu duhurkii itujiyey waa maalintii labaad waa waktigii uu hore tujiyey waxay markaa culamadu isweydiiyeen meeshan ma waxaa jira wakti duhurna la tukan karo casrna la tukan karo culimmada qaar baa sidaa yidhi ha waxaa jira in afar ragcadood ku filan markaa halka shaygu uu leekaado afar ragcadood oo halkaa ka bilaabma duhur haddii la tukadana waa caadiyo waktigeedii baa la tukaday casar haddii la tukadana waktigeedii baa la tukaday saasay culimmada qaarkood yidhaahdeen iyagoo xadiidkan markaa qaadanay imaamu shaafici wuxuu yidhi may saa maaha ee duhurkaba waa halkuu ku dhamaado casarkuna waa halkuu ka bilaabo markaa shayga harkiisu uu leekaaday buu itujiyey duhurka maalinta labaad markuu nebigu leeyay alayhi salaatu wasalaam wuxuu u jeedaa markaasuu ka baxay wuxuu maalintii dambe salaadii duhur ka baxay markii shayga harkiisu leekaaday maalintii horena casarka wuxuu galay markii shayga harkiisu leekaaday markaa iminka tusaale waxay ku bixiyaan labadaa faro dad saa isugu qabato waxba u udhexeeya waxba uma dhexeeyaan ma wax ay wadaagaan baa jiro oo labadii farood maaragtay labadii faroodba ka tirsan wax labadiiba ka tirsanina ma jiro marka waa saas oo kale labadii wakti saasay madaxa isugu hayaan oo markaa harka shaygii shaygii harkiisu sidaa u leekaaday ee saa u leekaado ayaa waktigii duurka sidaa u baxay kii casrka isla markiiba wuu soo galay halkan musanifku wuxuu yihi waktiga casarka wazaada adnaa ziyaadati marka inta uu shayga harkiisu leekaado haddana inta in ugu yar uu kordho buu yidhi markaa kumuu kaaftoomin shayga marka harkiisu leekaado casarkii soo gale wuxuu yihi marka shayga harkiisuu leekaado waxna ku ayaa casarka soo gala waana cibaaradii shaafici raxmat ullaahi calayhi biaqali ziyaadatin buuli ziyaadata inta ugu yar ayuu casarka kusoo gelaya marka ziyaadadana la isweydiiyey maxay tahay ziyaadadani ilan xadiidku ma sheegin waxaa markaa la yidhi ziyaadadani waad ku si akidanaysaa waad ku sii hubsanaysaa uune mar hadii shayga harkiisii leekaaday duur casarkii uu soo galay waa hubsasho u ziyaadadani sidaa qoladaa tidhi afarta ragcadood waa wax la wadaago waktigii duurkii waktigii casarka u udhaxeeya maaragtay wakti bay isla leeyihiin qolada tidhina waxaa loogu jawaabay maya xadiidkii kale ee lahaa waduhr maa lam taxdur ilcasr salaada duhurna waxay joogaysaa waktigeedu uu jirayaa maa lam taxdur ilcasr saii muslim ku jira intaan casarku soo gelin markaa wuxuu kuu sheegay xadiidkaasi wakti la wada leeyahay oo duhur iyo casar ka dhexeeya inaan u jirin duurka waktigiisii waa intaan casarka di casar soo galo waqti duur markaa ma jiro marka xadiidkan jibriilna dee kaa kale ayaa sii waadixinayo oo kaasaa markaa lagu fasiray waktigii markaa casarka wuxuu ihi sheekhu aakhirkiisu waa marka shayga harkiisu labadii noqdo shayga harkiisu markuu labadii noqdo taasi markay dhacdo waqtulikhtiyaar baa tago waqtuljawaas baa soo hadha oo sii jiraya ilaa intay qoraxdu ka dhacayso jibriil calayhi salaam maalintii hore casarka nebiga wuxuu tujiyey markii shayga harkiisu leekaaday maalintii dambena wuxuu tujiyey markii harkiisu labadii noqday gebagabadiina wuxuu ku yidhi alwaqtu maa bayna haadayn waqtigu waa inta labadaa udhaxaysa halkaa markaa xukun baa laga qaatay waqtigii casarku waa inta labadaa udhaxaysa xadiid kale ayaa haddana nabigu alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi man adraka rakcata min alcasri qabla an taqruba الshamsu faqad adraka اlcasra qofka salaadii casar gaadha iyadoon qoraxdu dhicin ragcad ka gaadhsiiya ama ragcad ka haleela casarkii waa gaadhay kaasina wuxuu inoo sheegay ilaa inta qoraxdu ay ka dhacaysa waktigii casarku dee inuu jiro marka culamadu labadii xadiid ayaa waxay isugu geeyeen waktina waa waktigii mukhtaarka ah ee la dooranayay qofku inuu dhaafiyo aanay fiicnayn waktina waa wakti iska banaan laakiin qofkani ay dhaaftay markaa dee waktigii fiicnaa la dooranayay markaa labadan uu jibriil yihi alwaqtu maa bayna haadayni halkan waa intii markaa la dooranayay xadiidka kalena dee wuxuu tusiyey maaragtay waktigii ilaa inta qoraxdi jirto uu markaa sii jirayo waaw waa waqtuljawaaskiiba salaaddii casar waxaa ku xigaysa salaaddii maqrib iyadu marka qoraxdu ay dhacdo awala waqtiha idaa qaabat ishamsu buu yidhi haddana walaa waqta laa ilaa waqtun waaxidu markay qoraxdii dhacdo ayay de salaaddii maqrib imanaysa ilaa goormay sii jiraysaa wuxuu yihi imaamu shaafici qowlkiisa xooga badani ilaa goormay sii jiraysaa mala salaadani ee waa inta laga tukanayo loo diyaar diyaargaroobayo wakti kaleba male marka qoraxdu ay dhacdo intii la adimayey intii la weysaysanayey intii dharkii lagu tukan lahaa la xidhanayey intii maaragtay la aqiimayey haddana la tukanayey intii la sunaysanayana way ku dareen sunayaashii ay lahayd kii ka horreeyey kii ka dambeeyey markaa toddoba ragcadood bay noqonaysaa qaarkoodna shan ragcadood bay idhaha oo labadan yare ka horeeya ayay xisaabinayan kaas waxa uu u cuskaday imaamu shaafici raximah اllahu tacaala xadiidkii jibriila hadda aynu akhriyeyni wuxuu tujiyey salaadii maqrib maalintii hore walmagriba xiina aftara saa'im markii qofkii soomanaa afuray ayuu maalintii hore tujiyey buu yihi nabigu alayhi الsalatu slam jibriil maalintii labaadna wlmagriba xiina aftara saa'imu waa maalintii labaad lafteeda waa sakii hore kale markii la afuray buu iyadana tujiyey meel hore iyo meel dambe ma kala jirin waktiguu maalintii hore tujiyey ayuunbuu maalintii dambena tujiyey alwaqtu maa bayna haadayn nabi hada waqt lambiyaai min qablika adig ambiyadii kaa horeysayba waktigii salaadu saasuu ahaa wi markaa wakaa salaadu de sidaa u ilaali marka waxaa halkaa soo baxaysa salaaddii maqrib inay wakti leedahay qowl kalaa jiro imaam shaafici uu leeyahayo odhanaya mayane salaada maqrib way sii jiraysaa ilaa inta casaanku ama guduudkan qoraxda ka dambeeya uu sii baaqi ahaanayo kaasi isagu wuxuu cuskanayaa xadiid saxiixu muslim iyo kayrkiiba ku jira oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay waqtu lmaqribi maa lam yagib shafaqu salaada maqrib waqtigeedu waa intaan casaanku tegin markaa de kaasi wuxuu casaankuna de waa ka badan yahi inta salaada la tukanayo ilaa waxaa laga yaaba waqtiyada qaarkood afartan mirir iyo in ka badan inuu noqdo marka maa lam yaqib ishafaq ayuu yihi halkaas markaa imaamu shaafici raximah اllahu wuxuu yihi xadiidkaasi hadduu sugnaado waan qaadanayaa qowlkaasi xadiiskuna uu sugay saxiix muslimka ayuu dee ku sugan yahay saa daraaddeed imlaagu kutubtiisa jadiidkaa ah ayuu ku sugan yahay oo qowlkani qadiimkaoo keliya maahee xataa kutubtiisii jadiidka kitaabka imlaaga la yihahdo iminka maba haynee ayuu isagana ku sugnaa sidaa daraaddeed waa qowl jadiida kaasana muctamada axaadiid dhowrihina ay tusinaysaa marka xadiidkan jibriilna waxaa lagu xambaarayaa waqtigii salaadan maqrib loo dooranayo inuu sidaa yahay marka in hore laga tukado rabadaantoo kale dadku xoogaabay wax iska cunaanoo iska nafisaanoo laga yaabaa labaatan mirir iyo wax in loo dhexaysiiyo markaan anigu eegega horta culamada madahabyada kala duduwan dhammaantood waxay jeclaysanaa hore in laga tukado salaada maqrib hadii wax laga horreysanaya laba ragcadood oo khafiifa ah, oo sunno ah in laga horreysiiyo laakiin maanta dhan la iska fadhiyo oo la casheeyo oo maya haddii qofkii de loo soo dhigay raashinkii oo gaajaba ama hayso oo si gaar ah la odhanaya iska lakin jamcii dee caadi sidiisii baa loo ogayaa horaa laga tukanay wuxuu halkan sheekhu ku daray walow an yastadiimaha ilaa an yagiiba ashafaq اlaxmar wuxuu qofku xaq u leeyahay haddaynu xataa ku tagno salaada maqrib waktigeedu intaa cidhiidhigaah inuu yahay hadduu salaadii galo oo waktigeedii caadiga ahaa uu galo waa loo ogolyahay inuu dheeraysto xataa hadduu dano waktigiiba ha baxo mushkilad ma laha salaadaha kalena waa la mid oo nabigu calayhi salaatu wasalaam salaad maqrib suurat lacraaf ku akriyay suurat lacraaf dee waxa weeye waa juz kaamila iyo weliba laba maqro labadii ragcadood buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku dhameeyey markaa hadda salaad dheer bay ahayd way banaan tahay marka salaadihii kalena waa la midoo haddii salaadii subax oo kale maalan qofku intuu waqtigiida ku il waqti ku filan uu soo galo uu salaadii dheereeyo oo qoraxdu ay ku soo baxdo isagoo salaaddii ku jira haddaanu marka hore salaada dib dhigin waa caadi bay leeyiin culammadu inuu qofku waqtigii kaga baxaa fiican laakiin haddii ayba dhacdo mushkilad ma laho abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu ayaa salaadii dheereeyey maalin salaadii subaxa dabeetana ragga qaarkood baa ku yidhi qoraxdii bay noo soo bixi gaadhay kolkaasuu ku yidhi hadday soo baxdo inagoo qafladaysan inoomay soo baxdeen inagoo ilaahay xusayn oo cibaadaysanayna ayay inoo soo bixi lahayd mushkilad malaha laha salaaddii cishaay baa kusii xigaysa waxaa la karaahiyaystaa in magacaa catamo loogu yeelo catamadu waxa weeyi waa iska maaragtay cawaysin oo kale yani waa waktiga marka habeenka madowgiisu uu soo galo oo kaanuu yuctimuuna bilibili maaratay geela ayay goor dambe lisi jireenoo markaas ay catam markaa odhan jire salaadana salaatulcatama ayay kuwa markaa reer baadihay ay odhan jireen nabigu alayhi salatu sla laa taklibanakum alacraabu calaa smi salaatikum alaa inaha alcishaau hum yuctimuuna bilibil salaadan cishaai baa la yidhaahay yaanay markaa magaca idinka qaadaninoo magacaa catame iyagu ay ugu yeerayaan yaanay idinka xoog roonaan markaa xaaraan maaho dee nabigaaba calayhi salaatu wasalaam isticmaale laakiin waa laga fiican yaho in salaat lcishaa la yidhaahdo ayaa ka wanaagsan iyadana waktigeed wuxuu soo gelayaa markaa casaankaasi uu tago ayaa waktigeed uu soo gelaya waxaanu ku dhammaanayaa waqtigiisa mukhtaarka ee waqtulikhtiyaarka ih ah. marka habeenkii saddex meeloodoo meeli tagto waktigiisii la jeclaysanayay waa tegi saasaa qowl leeya qowl kale wuxuu leeya mayane habeen barka ayuu kogi habeen barku haddii la gaaro waktigii cishaaigee fiicnaa waa tegi waxaa soo haray waqtuljawaazo isagu waa ilaa waaberiga wuu sii jiraya ilaa waagu ka baryayo waqtuljawaaz ayuunbaa sii jiraya waqtulikhtiyaarka in ilaa ulusileil uu yahay waxaa loo cuskaday xadiidkii jibriil oo habeenkii labaad nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu tujiyey xiina dahaba ulu اleil ama wlcishaa ilaa ulu اleil habeenkii saddex meeloodoo meel markii la gaadhay ayuu tujiyey cishaayiga habeenkii labaad waana ka ku yihi waktigu labadaasu udhaxeeya in ilaa iyo habeen barka waktigu uu sii jirayana iyadana waxaa markaa loo cuskaday xadiis xaakim iyo ay soo wariyeen lowlaa an ashuqa calaa ummatii laakhartu اcishaa ilaa niصfi اleyl saasaa markaa imaam alxaakim lafdiga xadiidkaa kusoo wariyey cishaa'iga dib baan dhigi lahaa ilaa barka marka ilaa habeen barka la tukan karo ayaa taasina xadiidkaasina uu tusinaya waxaasoo dhan waa waqtuljawaas inuu waqtuljawaas yahay oo waqtigiisu uu baaqi yahay ilaa uluuci اlfajriga waxaa loo cuskaday xadiidkii ahaa aynu soo laysa fi nawmi tafriiطu inama tafriiu calaa man lam yusali salaata xataa yadkula ama yajia waqtu salaati اkhraa qofka gaboodfalka sameeyey waa ka dib dhigay salaada ilaa waktiga tii kale uu soo galay marka hadda in wati waktiyada salaaduhu ay sanka isku wada hayaan ayaa laga fahmaya waxaa halkaa ka baxaysa uun salaadii subaxoo iyadoo dee nusuustu ay sheegtay inay ku baxayso qorax soo baxa salaadaa salaada ku xigtaa waxay noqonaysaa salaadii subax iyadu marka waa berigu uu dhao markaa waaga dambe uu buri beriyo waaga hore waa maaragtay waa iftiin bay yidhaahdeen cirka fabta oo haddana la waayo ayaa jira marka iftiinkaa intuu mar waqtiyada qaar baa la arkaa meelaha qaar baa laga arkaa iftiinkaa samada fananaya kaasi waa berigii maaha iska ilaali ha ku kadsoomi waa habeennima kaasi laakiin iftiinka baahaya sidaa u baahaya aan kor cirka u fananayna sidaa u baahaya kaa weeyaan waagu waa cadaankaas dadku malaa casaankunbay eegtaan casaanka cadaan baa ka horeey cadaankaa weeyaan waa beri halkaa markii cadaankaasi uu muuqdo waagii waa beryi salaaddii subaxna waa la tukan karaa waqtulikhtiyaarkiisu wuxuu ku dhammaanayaa inta dhulku cadaanayo isfaarku uu dhacayo oo waa waktigii dambe uu jibriil tukiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam se salaadii way sii jiraysaayo ilaa inta qoraxdu ka soo baxayso waktigeedu wuu sii jirayaayo waa kii nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam man adraka ragcatan min asubxi qabla an tatluca ashamsu faqad adraka asubxa qofka ragcad ka gaadhsiiya ama ka gaadhay ka haleela intaan qoraxdu soo bixin subxii waa gaadhay markaa subxii de waxaa halkaa lagu fahmay in markaa cadeed soo baxa uu uu markaa ku istaagay sidoo kale xadiid kale saxi muslim ku jiray baa waxaa waqtu salaati الصubxi min طuluuci اlfajri maa lam taطluc الshams intaanay qoraxdu soo bixin ayaa waktigeedu uu ahaanayaa laakiin waqtulkhtiyaarki ayaa noqonaya ilaa iyo isfaarka oo dee waa xadiidkii markaa jibriil waktigii dambe nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tujiyey hada sala اllah waslm calaa nabiyina mxamed wallah aclam